bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqolsagaashan-iyo-sagaalaad ee ka mid ah min صaxiixi muslim baabu nahyi الnisaa'i can itibaaci اljana'is wuxuu baab yahay reebidda laga reebay dumarka inay raacaan janaasada iyo meydka xadaana yax bn ayub almaqabri qaala xadaana bn culayata ismaaciil ahbarna ayub bnu abi tamiimata sakhtiyaani can muxamed bni siriin abu bakr qaala qaalat umu caiya waxay tidhi maxamed bnu siriin umu caiya nusayba binti kacab alansaariya kunnaa waxaanu ahay nunhaa kuwa laga reebo can itibaaci aljanaa'izi meydka in la raaco walam yuczam lama go'aaminoo lama adkaynin calayna caman khaarija saxiixayn caman walam yuczam calayna casman yacnii reebidana laga reebay meydka raaciddiisa iyo nacashka nalaguma adkayninoo si karaaha ah oon adkayn baana looga reebay waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana abu usaamata xamaad xaa waxadaana isxaaq ibraahim abarna عيسى بن yunis bn isxaaq asabici kilaahuma abu usaame iyo ciisa can hishaam ibn xasaan الأزدي alsdi can xafsa binti siriin can umi caiya radi allahu tacaala canha qaala waxay tidhi nuhuyna waxaana laga reebay haddaanu dumar nahay can itibaaci اljanaa'izi meydka in la raaciya nacashka walam yuczam calayna laguma adkayninoo lagama dhigin nahyi oon meel laga mara lahayn masalada eh, ku saabsan itibaacu اljanaa'iz dumarku inay raacaan oy daba galaan meydka guriga laga qaaday ay xabaalaha u raacaan ama meesha eh, lagula tukanayo ama la geynaya ay u raacaan saddex madhab bay salafku ka qabaan jumhuur ahlicilmi waxay qabaan inay karaaha tahay jumhuur ahlicilmi waxay qabaan inay karaaha wax ajira aysan dumarku ka helaynin haddaan dembi looga qorin xukumkana waxay ku qaydahayaan maa lam takun mafsada haddayn mafsado jirin oo qayle iyo baroorasho iyo cawro ay muujiyaan iyo argagax iyo xumaan kale aysan la imanin mujarad itibaacu ljanaa'isku waa karaahe xaraam ah hadday raacdo mafsado kale lagu arko dumarkii xukunku waa isbedelaya yantaqilu min alkaraahati ila ataxriim licaaridi xukunka taxriim markaa caaridkaasaa keenaya laakiin asalkeedu haddaan mafsado jirin waa karaaho hada ra'yu اljumhuur xadiidkanayna u daliishadeenoo waana laga reebay reebitaan aan la dhuujinin ama aan lagu adkaynin ka hooyadan mucaiya ay leedahay ra'yigaas waa ra'yu اljumhuur ra'yu jamaacati min asalaf waxay qabaan ayagu muطlaqanba waa xaaraan dumarku looma ogolo in janaasada ay dabagalaan oy xabaalaha tagaan oo masaajidda iyo musallaha janaasada lagu tukanaya salaadeeda ay tagaan guriga waa inay ku ekaadaan guriga waa inay ku ekaadaan alimaam alawsaaci iyo khayrkii baa sidaa ku tegay inay xaaraan tahay qaطcan karaahana ma aha wax bannaanna mee waa xaaraanba ku tegey abubakar alxaazimi aslafkiisu kii halkaa mari jiray jamaaca min asalaf baa sidaa qaba inay xaaraan tahay ibnu baطana wuxuuba ku tiriyaa min albidaci inay tahay inay min albidaci اlmuxdaa bacd الصaxaabati wالtaabiciin ay tahay wa bacda rasuulilah ba asagu mara maalik iyo asxaabtiisu waxay qabaan dumarka da'da yar mooyeen dumarka waaweyn janaa'ista way raaci karaan way bannaan tahay oo karaaha ma aha xaaraanna ma aha way bannaan tahay itibaacu اljanaa'isi lلnisaa'i ila shaaba gabadha yar mooyeen dumarka waaweyn dhib ma laha isagu maali sidaasuu maray waana qowl bnu xasm aldaahiri wuxuuna yidhi waxay ka sugantahay tahay in aysan dhib lahayn ibnu cabaas buu ka soo guuriyaa qiyaaskuna wuxuu keenayaa taxriimka alqiyaas cala اnusuus cala alqawaacid alcaama maqaasid اshariica marka la fiiriyo taxriimka awsaaci baa xoog badan xadiidkan umacaطiyaana tawiil baa la gelin karaa tawiil baa la gelin karaayo waxaa weeye waana laga reebay oo walam yuczam calayna lama amrin wey casmigu huna waa amar oo way u jeedaa mucaiyo janaazada raacideeda waana laga reebay sida ragga loo faray inay raacaanna lama farin wey macnuhu ee ma aha nahyigana lagu adkayni maaha sidaasay wadaadana ku fasireen idan daliilkuna waa muctamil qiyaaskuna wuxuu keenayaa ataxriim haddii dumarkii loo diiday bannaanka inay aadaan oo masaajid iyo jamaacaadka yidhi guryihiinna ka fadli badan oo gabadha gurigeeda layidhi ardaaga iyo gudaha gudaha ka fadli badan dhaxda meeshan ee dhuldhaca waxaa kasii docda ka sii khayr badan yidhi goormaa sharcigu u fasaxaya una fududaynayaa bannaanka in loo baxo qubuurta iyo janaa'ista iyo langaata la aado iyo halkaas iyo laga dhaco ayagoo la yahay inay sabar yar yihiin cawrana iska yihiin dulqaadkooda inuu yaryahay mafaasida baabkan ku xeeran iyo ayagoo asalkooduba satriga loo jideeyey qiyaasku wuxuu keenaya taxriimka taxriimku xoojinaya calaa yati xaal ra'yu jumhuur ahlicilmi wa alkaraaha haddaan mafsado kala imanin ra'yu almaalikiya wixii khilaafsan mooyeene waa alkaraaha ila shaabaat gabdhaha Eh, cafwan waa aljawaaز aljawaaز baan rabaa ila shaabaat awsaaciya jamaacana waa aلtaxriim intaas inaad fahanteen bay ila tahay intaan baan kaga tegaynaa eh, xadiidkan ibnu xasm markuu arkay inuu madhabkiisa durayo ila asagu wuxuu qabay in ay bannaan tahay oon wax dhiba aysan lahayn lilcajaa'is washawaabi ay isku mid tahay xadiidkan wuxuu yidhi sidiisuba waa xadiid hayru musnad ah warkiisu waa xadiiun hayru musnadin لأnnana laa nadri man hada الnaahi walacalahu bacض الصaxaabati ثuma low صaxa musnadan lam yakun fiihi xuja bal kaana yakunu karahatan faqad maxaluu sidaa ku yidhahda wuxuu isku dayay xadiidkan inuu duro wasligiisa iyo sanadkiisa u duro wuxuu leeyahay um caiya waxay tihi kunaa nunha waana laga reebi jiray bay tidhi maysan sheegin in rasuulku ka reebi jiray iyo in abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo saxaabe ka reebi jireen marka xadiidku wuxuu yidhi waa mawquuf ama waa maqtuuc waxaad unta ku sheeg ama waa munqaic nebi maxamed lama gaadhsiinin ayib xaafin xajar iyo cayni jawaabtoodu ay ka jawaabeen shubhada adidku waa fi saxiixayn waa mukharaj fi saxiixayn bukhaari iyo muslimba jawaabtay ka jawaabeen ra'yigii cilmuulxadiid aad ku barateen bay la cusleen waxay yidhaahdeen saxaabi hadduu yidhahdo waana laga reebay iyo waana la faray siiqadaani waxay daahir ku tahay raajixna ah fi lxadiid fii cilmi اlxadiid in uu yahay aamirku iyo naahigu rasuulka laguna xambaaro siiqadan cala alrafci asalkaasay la cuskadeen khaasatan weliba markay siiqadu ku timaado fi saxiixayn way ka xoog badan tahay markay kutubta kale ku timaado laakiin waxaa ka fiicnaa labadooduba xaafidka sheekhiisa muraqin tawdiixiisa sharxubukhaariga aad buu u radiyey raddan aad u qiimo badan buu ibnu xasam radiyey wuxuuna yidhi way ka hoos baxday xadiidka riwaayadkiisa waxaa ku yimid riwaayo kamida mida ah, nahaana rasuulullah marka callow bacdu saxaaba iyo digdigta ibnu xasam addaahiri waa hawlihiisi lagu yaqaanay buui iyo fahangaabnidiisa wuu caydhsaday intii dameer dameer caydhsa wuunuu ku saxan yahay lanno ibn xasam waa ragga tilaabsaday ku xadgudba saxiixaanku ka yahay cilmigiisana lama barakaynin nin walboo saxiixaanka ku xadgudbana ilaa cilmigiisa ma barakeeyo habaar buu qabaa iska ogaada marka riwaayadaasi marka ah waxaa soo saaray nahana rasuulullah waxaa soo saaray ibnu shaahiin fii kitaabi annaasikh walmansuuq waa madbuuc kitaabka ka fiiriye min طariiqi khaalid alxadaa can xafsa binti siriin can umi caطiya kadalika alxaazimi baa isaguna wariya hawsha ayada ah marka siiqadani waa maxmuula cala الrafci cinda jumhuuri اlmuxadisiina wاlfuqa wاlusuuliyiin laa siyama ida waqacat fi saxiixayn waxaa ka fiican in la yidhaahdo waxaaba yimid riwaaya musarixa naahigu inuu yahay rasuulullah marka warka ibn xasan xagga iska gee xagga daliilada xadiidka wuu ka niqaashi karaa marka ama karaaha ha doorto ama jawaas ha doorto ama taxriim ha doorto taa waa masalo kale intaasaanu marka kaga tegaynaa insha allah <clears throat> ra'yiga taxriimka intaana ka tegin axaadiis ah, dhowr ah ayaa ku timid sunanka qaybo ka mida ah iyo khaarija sunanba ku yimid oo maalin maalmaha ka mida ah nabiga calayh isalaatu wasalaam yo wuxuu arkay janaaso la wado oo nabigu inuu ku tukada la doonay wayna soo raacday haddaysan noqonin ku tukan maayo ruuxan muslimkeed wadaar kuma tukanaya salaad markaasaa la celiyey xadii kale dacfiga ku jawaadanay xoojiyaan waa dumar soo raacay janaazada uu ku yidhi irjicna ma'zuuraatin hayra ma'juuraat idinkoo dembi laydin qoroo dembaabay noqda oon ajri aydan helay axaadiid dhowraa ku timid annahyu can itibaaci اljana'is calى kalaamin fii ubuutiha xadiidkan marka nahyiga ah nahaana rasuul اllah intaasi waa macno cad kunaa nunha can itibaaci اljanaa'izi jumlada ah walam yuczam calayna waa laysku haystaa dilaaladeeda qiyaaskuna taxriimkuu keenaya bacdu salafna kabni bata waxay ku tiri min albidaci hawshaa marka hadda dumarka waxaad moodaa casrigeen inay oodi jabsadeen oo markaad janaa'iska u raacdo meelaha langaatay iyo muslimiinta meelaha lagu xabaalo haween dhooban qulqula ayaad arkaysaa oo xijaaban hawshaa waagore ma jiri jirin dib baa laga fudaystay sunankii iyo ilaalintii shareecada xuduudda in la dib baa laga fudaystay marka hawshaa dumarku ka waantoobeen dadka ahalkee meydku ka dhashayna ama mas-uulka ka aan hawshaa dumarka kala hadleen sidaa ha la ogaado baabun fii asli lmayiti wuxuu baab yahay meydka dhaqidiisa in la dhaqo qofka muslimka dhintay in la dhaqo waa waajib waa waajib bilijmaac ijmaacaasi jamaaca soo gooriyey inkastoo xaafidku uu yidhah ijmaacaasi ma jiro waa rayljumhuur uu yidhaahdo waa ra'yuljumhuur uu yidhaahdo rag badan baa nawowi baa soo guuriya ibn mundir baa guuriya asaguna sida laga fahmahayo maawardi baa guursha rag dhowraa guuriyey xaafidkuna khilaaf buu keeno xataa uu ka keeno inay sunno yahay ay tilmaameen almuhim adilada ku cad baa bannaanka taalla haddaad ka dhigto muctabar iyo haddaad ikhtilaafka sugtoba daliilkaa kaaga filan muslimiinta waxaa waajib ku ah qofka muslimka inay maydhaan oy dhaqaan hadday qayb ka mida u istaagto hawsha ayadaana inta kale waa ka dhacahaya waa wixii aad odhan jirteen fardu kifaayaha xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi annaysaabuuri qaala axbaranaa yaziid ibnu zurayc albasri can ayuba asakhtiyaani can muxamed ibni sina abi bakrin can umi caiyata nusayb binti kacb alansaariya qaalat waxay tidhi gabadhaasi dakhala calayna اnabiyu nabigaa noo soo galay wa naxnu naqsil ibnatah annagoo maydhayna gabadhiisii dhimatay ee zaynab ahayd sida raajixa ah faqaala subanu wuxuu yidhi iqsin laha gabadha maydha oo dhaqa alaaan saddex jeer aw khamsan ama shan aw akara min daalika ama shan wax ka badan maydha oo dhaqa in ra'aytunna daalika hadaad aragtaan aw daaliki ay idinla qumanaato hadday idinla qumanaato in toddoba aad gaadhsiisaan hal mar dhaqa oo saddex dhaqa oo shan dhaqa oo toddoba gaadhsiiye bimaain biyo ku dhaqa iyo wasdirin gob caleenta gobka isu raaciya xadiidkani madaaruhu waa calaa muxamed wa xafsa xadiidka umu caiya ee ku saabsan maydiga la maydhayo qofka meydka ah wuxuu ku dul wareegaa labada taabici ee walaalaha ah waa xafsa binti siriin iyo maxamed ibnu siriin hadda maxamed riwaayadiisii baynu ku bilownay xafs ibnu waxay xifday oo qabatay xadiidka ka xifday umu caiya wuxuusan qabanin maxamed maxaa yeelay haweeney baa xadiidka warinaysa xafsona waa haweeney dumarkan inta badan iska warqabo ay sahlantahay inay ismuraajaceeyaan oo isweydiiyaan maadaama maxamed asagoo de ajnabi ahaa walaashii baa ka xifdo badan xadiidkani fii riwaayatihi wa alfaadihi maadaama isagu yahay laakiin walaashiina ka xifdi badan yahay maca kowniha iqatan caalimatan faqiihatan jabal ay tahay haddana isagaa ka badan saasuu muslim ugu bilaabo ama laakiin xagga xifdiga iyo riwaayaadka hadda xadiidkani iyadaa ka horaysa almihim madaaruhu calaa maxamed bni siriin wa xafsa binti siriin can ummi caiya waana asaxu fi اlbaabi fii gusli اlmayit kutub صaxiixayn wala sunan wala lmasaaniid kuma imanin xadiid ka saxiixsan xadiidkan meydka dhaqidiisa waa aslun fi اlbaab taana waa inaad ogaataan gabadhan markaa ay umu caiya caan bay ku ahayd meydka inay dhaqdo haasilay ahayd maydha meydka taasay caan ku ahayd hawshan ayadaa u istaagtay min faadilaati saxaabayna ahayd almubaacayaat waa inaga soo maray nabigu marka wuxuu yidhi dakhala calayna abajiro way jamcisay riwaayaadka marka la soo ururiyo gabdho dhowr ayaa la jooga la dhaqahya meydka gabadhii nebi maxamed ama inantiisii zaynab ahayd asmaa bintu cumays baa la wariyey riwaayaadka qaarkood caddeeyeen inay la joogtay waxaa kaloo la joogtay nabiga eedadii safiya binta cabdilmualib waxaa kaloo joogtay gabadhii la odhan jiray ummu sulaym anas hooyadii iyo gabadh leyla binti qaa'if la yidhaahdo meeqo weeye iyo ayadu shantaa dumarka ah umu caiya asmaa bint cumays umu sulaym iyo safiya bint cabdilmualib iyo leyla binti qaa'if shantoodaas weeye dumarkii hadda ka hadlaysay inta xaafidku uu helay markuu hawshaa aad uga hadlay isaabihiisi iyo talkhiiska iyo fatxubaarigaba dakhala calayna اnabiy sal slam wanaxnu naqsil ibnatah faqaala iqsin laha ثaلaثa aw hamسa aw akara min dalika in ra'aytuna dalika bimaaءin wasidrin wajcalna yeela fi اlaakhirati ay fi اlhaslaة اlأkhira wajcalna yeela oo ku dara fi اlaakhirati maydiga u dambeeya fi اlhaslaة اlأkhira laga wada maydiga u dambeeya kaafuuran kaafuur ku dara biyaha u dambeeya marka saddexaad ama marka shanaad ama marka ee toddobaadee u dambeeya biyaha ku harhaya ganka meydka ha noqdeen biyo wata kaafuur kaafuurku annagu wadaadaha waagi hor waxay nagu laqbayn jireen xabaghadi ama malmal malmal ama xabaghadi bay nagu macnayn jireen laakiin sida saxda ah kaafuurku waxaa weeye waa ubaxa timirta timirta ubaxeeda ayaa la guraa la qallajiya kadibna la shiidaa qasiil fiican buu noqdaa caraf fiican buu leeyahay ganku adkeeya cayayaanku la dagaalama dilaaca jirka ayuu u diidaa jirku inuu baroo fuurana wuu ka hor istaagaa waa daawo kaafuurku marka waa ubaxa timirta dalcu annakhl wey wadaadahanogeed hore soomaaliyeed wixii aan la aqoonin eray bixinta aad bay ugu wanaagsanayn ereyga carabiga in af soomaaliya loo helo oo erey cilmiyeed lagu turjumo oo la halbeegoo la miisaamo aad bay u wanaagsanayeen waxa marka aqoontooda aysan gaadhsiisanayn macnaha ugu dhowbay agdhigi jireen waaan usuustaa manhaajka waagii naloo akhriyi jiray wadaadayda qaal abubakar alqafaal qoordheero wuxuu yidhi qafaar qadaadheer nin jeego dheero qoor dheer buu ahabay u qaateen laakiin qafaalku wuxuu nin qufullaha sameeyo qufullaha wadaad faryaamoho wuxuu ahaa injineera oo sameeya qufulka qafaalku waa sidaa waa sancadiisaba loo tirinaya ee ma aha iyo jeegada ahayd ma aw shayan ama ku daro min kaafuurin kaafuur ah idan waa runtoodo wadaadaha yagu bahalkaasi baxa timirta wuxuu qabto inaga xabagteennu isticmaalla waxaa qaban jiray malmalka ama hadiga xabagtiisa xayayaankay la dagaalantaa suudhay ilaalisaa jidhkay u roontahay tahay amminkana waa qaali waa la kala iibsadaa kenya warshadaha hawshaas xabagtaa ka shaqeeya ku yaallo oo ay xataa niman soomaaliya alhaan ah jireen ilaa soddon sano afartan sano ka hor nool oo jirta aw shayana wuxuun ku dara min kaafuurin kaafuura ku dara faidaa faraqtunna markaad dhammaysaan ood ka farxalataan maydhintii gabadha aad maydhayseen fa adinanii isoo ogeysiyo iisoo sheega falamaa faraqnaa markaanu dhammaynay maydhigeedii aan ka farxaana aadanahu nabigaanu odogaysiinay hawsha iyada fa alqaa ilayna wuxuu nabigu noo soo tuuray oo noo dhiibay xiqbahu iyo xaqahu labaduba waa la akhriyaa xada in la kordhabo ama in la hoos dhigo waa isku mid waa luqataani mashhuurataan xiqbahu hoosguntigiisii macawistiisii nabigu uu qabibu intuu iska furay ayuu u dhiibay dumarkoo ku yidhi ku kafna oo jirhkeeda xijiya faqaala wuxuu yidhi ashcirnaha la xidhiidhiya ashcirnaha la xidhiidhiya jidhkeeda iyo gankeeda iyaahu macawistii macawistii ayaan diin dhiibay gabadha jirkeeda yani la xidhiidhiya oo kafankan korka ha maree dhidid dhowr ooga dhiga macawistayda macawistii aniga dhididkayga gankayga taabatay gabadhayda jirkeeda ha taabto tabarukan biaahaarihi calayhi الsalaaة wassalaam وxadaثna yaحya bnu yaحya التamiimi abu bakr أhbarana yaزيid bnu zuraycin can أyuub wuxuu marka bilaabay mutaabacaad mutaabacaad buu bilaabay imaamku wuxuu sheegi doonaa taqriiban mutaabacaad aad u fara badan buu isdaba dhigi doonaa xadiidkii asalkiisa markuu tilmaamay hadduu bilaabaya mutaabacaadkii oo maxamed bnu siriin la mutaabaciyu bilaabi doona xafsuu keenaya وxadثna yaحya بن yaحyى التmيمي qال أhbarna يزيد بن زurayc can أyuب السkhtiyاni can muxamed bni siriin can xafsة binti siriin waad aragtaan hadda muxamed horan xadidku wuxuu ka qaadanhayay umacadiye si toos haddana wuxuu arday u yahay walaashi can xabta binti siriin can ummi caiyata qaala waxay tidhi um caiyu mashadnaaha waannu u shanlaynay zaynab alaaa quruunin saddex gees baan ka dhignay timaheedii madaxeedii markaannu maydhnay oon maydhiga dhammaynay timaheedii saddex baannu ka dhignay foodan iyo timihii xagga jiroon laba gees ka dhignay halkana qayb baan ku xidhnay halkana qayb baan ku xidhnay qadaadka dambe timihiisa iyo geeskaa lasla qabanaya hal dhinac baa loo xidhaya kanna hal dhinac baa loo xidhaya qaybtanna soo horana dhinac baa loo xidhaya saddexdaa duubitaan baa laisku qabanaya dib marka loo rogayaa oo gabadha xagga dambe qadaadkeeda loo turaya ama dhinaceeda mashadnaaha waanu u shallayna timiheedii waanu u shallayna markaan maydhnay kadib alaaa quruunin saddex gees baan ugu kala bixinno dafaa'irna waa la odhan doonaa waxadaana qutaybatu bnu saciid can maalik xadana aburabic sulayman bnu daawuud azahrani qutaybat bnu saciidin qaala xadana xamaad yacni ibna zayd ibnu dirham albasri xamaadii hadda waxaa ismutaabacaynaya malik ibnu anas waxadana yaxya bnu ayuub almaqabiri xadana bn culayata ismaaciil bn ibrahim bn culaya kulluhum dhammaantood kulluhum yani maalik iyo maalik iyo xamaad iyo ibnu culaya kulluhum saddexdaa wadaad can ayuuba sakhtiyaani can muxamed bni siriin can umi caiya nusayba nasiibana waa la yihahda waa la takbiiriya qaala waxay tihi gabadhaasi tuwafiyat ixdaa banaati الnabiy nabiga gabdhihiisii mid ka mida la oobsadoo xijaabatay wa fii xadiii ibni culaya xadiidka ibni culaya waxaa ku jira oon ku jirin xadiidka maalik ibni anas iyo xamaad ibnu zayd qaala waxay tihi umu caiya atanaa rasuul اllah rasuulka ilaahay baa noo yimid wnaxnu naqsir ibnataha anagoo gabadhiisa maydhayna ama inantiisa dhaqayna wa fii xadiii maalikin waxaa ku jira xadiidka maalik oon labada wadaada kale aysan warinin qaalad waxay tidhi dakhala calayna rasuul اllah xiina twufiyat ibnatuhu markii la oofsaday gabadhiisii bimili xadiii yaziid bn zurayc buu sheegay yani sheegaya yani maali maaligi ayaa wuxuu sheegay xadiidkii yaziid bn zureyc oo kale ee u horreeyey hadda aynu maraynay yaziid bn waxaad soo marteen isagoo uu ku soo bilaabay isagoo mutaabacada labaadba uu ku sheegay yasdin sureyc xadiidkiis <clears throat> intoodaas marka waxay wariyeen way saddexda wadaadba bimili xadiii yaziid bn zuraycin can ayuuba can muxamed bni siriin can ummi caiya radi allahu tacala canha waxadaana qutaybaة bnu saciidin qaala xadana xamaad bnu zayd can ayuuba mutaabaca saddexaad eh, tii saddexaad wey xadana xamaad bnu an iyuuba can xafsa binti siriin can ummi caطiyata binaxwihi xadiidka haddaad soo marteen oo kale yuu tabiyey hayr hase yeeshee annahu ayuub qaala wuxuu yidhi ayuub baa ilaa hadda soo kordhoo xadiidka xafsa ka qaadanhaya xabsu ka qaadanhaya haddayna wuxuu ka qaadan can maxamed bn siriin kulluhum can ayuuba can maxamed bni siriin baa idiin dambaysay huna laakiin waa ayuub can xafsa can ummi caiya hayraas yeeshe annahu qaala wuxuu yidhi ayuub aaaa aw hamsan aw sabcan saddex jeer gabadha maydha aw hamsan ama shan aw sabcan ama toddobo aw akara min dalik ama toddobo wax ka badan in ra'aytunna dalik haddaad aragtaanoo aad u aragtaan inaysan ku fillayn toddobadu tire isdheer baa laga dhigo ama sagaal ama ko iyo tobana in ra'aytunna tashahi ma saa doontaan iska yeela ma ah tirada witirka hal mar maydha oo saddex maydha oo shan ka dhiga toddoba haddaad toddoba u inaysan ku fillayn oo weli meydka uusan si fiican u nadiif noqonin wixii markaa idinla qumano ama sagaala ama kooiyo ka dhiga wey ee ma aha tashahid jeedo ila waxaa la joodinaya waa tahiir iyo nadaafin iyo taiib baa la raadinayaa marka iyagaa loo daya ijtihaadka faqaalad xafsa waxay tiri can umacatiya ra'saha timaheeda waxaanu ka dhignay madaxeed yani shacara rasiha madaxeeda timihiisi waxaanu u qaybinay aa qurun saddex gees baanu u xidhnay waxadana yaxya bn ayub almaqabiri qaal xadana ibn culayt ibrahim ismaaciil ibraahim ahbarana ayub ahbarna waa cafi uu sheegaya maxaa ayub baa dhowr goor xadiidka soo ibnu siriin ka marna xabse ka qaadanaya ardada ka qaadanna ay kala duwan yihiin wa ahbarna ayub mar kale qaal wuxuu ihi wa qaalad xafsatu waxay tidhi can umi caiyata ka tidhi qaalad in aiyo tidhi iqsin lahaa witran buu nabigu yidhi tiro isdheer maydhitaanku iyo hal iyo saddex iyo shan ka dhiga alaaan saddex aw hamsan aw sabcan qaala ayuub wuxuu yidhi wa qaala umu waxay kaloo tidhi mashadnaaha alaaata quruud saddex gees baan timaheeda u kala shanlayno u kala saaray igiisa markaan xadiid ka dhammayno riwaayadkiisaynu isku dayanaa insha alla waxadina abubakr bn abi shaybata qaal xadiidkan abubakr bn abi shayba musanafkiisu ku jiraa wacamr annaaqid camr muxamed mukayr annaaqid in badan baad soo marteen si wada jira labadaa wadaadee abubakr bn abi shaybati iyo camr naaqid can abi mucaawiyata muxamed bn khaasim adariid qaala camrun wuxuu yidhi camr annaaqidu wuxuu yidhi asagu xadaanaa muxamed bnu khaasiminoo magaciisi buu sheego wuu nisbeeye wey ee kuma gaabsanin can abi mucaawiya kunyada kuma gaabsan abu mucaawiya xadaanaa caasim alaxwal caasim bnu sulaymaan alaxwal can xafsa binti siriin can ummi caطiyata qaala waxay tidhi lama maatat zaynabu bintu rasuuli lah sal ly slam whada min diqati imaam muslim wabaracati fi اlfani wاlxadiiث wuxuu u dambaysay riwaayada axaadiista badankood waxay ku gaabsadeen riwaayaadka iyo jamaacaadka xadiidka wariya markii la oofsaday nebi maxamed gabdhihiisii gabadh kamida ah. gabadha inay umu tahay iyo inay zaynab tahay riwaayaadka badankood ma aysan sheegin riwaayadan cadaysay gabadha dhimatay ee qaabkaa loo dhaqay nabiguna ka dardaarmay macawistiisina u yidhaah lagu kafno inay tahay zaynab waxaa caddaysa oo keliya riwaayadan caasim alaxwal can xafsa bint siriin marka isagaa la tafaruday saa darteed buu gadaal muslim geeyey riwaayad kale ku raacay aad u badanna horuu geeyey kitaabka tartiibkiisu waa tartiib cajiiba ah oo daqiiqa ah, wey ilaa xaafidku uu yidhi gabadhu inay zaynab tahay wax sheega fi xadiii xafsa wbni siriin can bni caiya oon ka ahayn caasim alaxwal can xafsata ma jiro waqad khuulifa fii dalika weli weliba waa lagu khilaafa riwaayada khilaafku tilmaamaya xaafidku waxaan ku soo maray sunan ibnmaaja baynu ku maray sunan ibnmaaja waxaad ku marteen gabadhaani inay ahayd umu kalum umu kalum inay halkaasaanu ku maray ariiqa marka ibnu maajah min xayu riwaaya ariiqana ka xoog badan xaafidku marka waa laba ra'yeeyo waana dhaqan mujtahidiina markuu talkhiiska marayo labada riwaayaba intuu keenay wuxuu yidhi wa ruwaatuhu abatu wa aطqan riwaayada muslim muslim riwaayadiisan hadda ad haysaan baa ka badan marka xagga la firiyo xadiidka riwaayada ibnu maaja uu ku wariyo fii sunanihi min ariiq cabdاlwahaab bn cabdilmajiid الثaqafi ilى akhiri can xafs bn tisr can umi caiya fatxubaariga wuxuu dhahaa in la jamciyaa ka wanaagsan tarjiixa waxaa ka fiican jamaca oo maxaan ku xambaaraynaa waxaan leenahay gabadha umu caiya ah gabadh caan ku ahayd inay dadka maydho oo meydka ay dhaqdo oo ruuxii muslimaba oo way dhaqday umu kalumna way dhaqday labaduna nabigu sidaasu oga dardaarmay riwaayaadka laakiin riwaayada muslim baad aragtaan inay hadda caddaynayso xaafidku hal eer baan ku tacliiqinayna uu leeyahay laguma mutaabacaynin hawshaa laguma mutaabacaynin sax ah waa lagu mutaabaceeyey saciid mansuur baa xadiidka wariya min ariiq hishaam ibn xasaan binti siriin can ummi caiya lama maatat zaynaba binti rasuuli lah sal slam sida caasim alaxwal uu wariyey ayaa looga wariyey xafsa binti siriin min ariiqi hishaam ibnu xasaan can xafsa yimid marka caasim alaxwal waa la mutaabaceeyey marka tafarudka xaafidkuu sheegay intaas waa ku diidannahay waxyaabaha kale xoojinaya waxaa ka mida gabadhan zaynaba nabigu gabdhaha waa ka jecla calayhi salaatu wasalaam asaga dartii baa loo dhibay maka waxay kula kulanta waa ogtihiin maalinkay dhimatay ay geeriyootay xadiidkii anas cinda abaraani fi lkabiir nabigu aad ba uga walbahaaray saxaabadu waxay dhheen waxaanu nabiga u walbahaarsan oo u tiireen si aan arag marka nabi allow dad badan baa kaa dhintay oo in weyn iyo in yarba leh adoo sidan noqda weliga maana arage maxaa jira wuxuu nabigu wxu calayh waxaan xusuustay dacfiga iyo taagdarada zaynab ay marashay bushilayna way iska ahayd dhib badanna way la kulantay kufaaru qurayshsaygii oga soo tuureenba awrkii iyo ritigii oy u dilantay wixii ka dambeeyey waxay iska ahayd haweenay iska bukaan socoda wuxuu nabigu u diray saxaabuhu zayd maxaarida ka mid la soo qaaday dhib badan bay marto diinka sida loogu dhibay ayada inay nebi maxamed dhalay loogu dhibay oo rasuulku dhalay loogu dhibay qurash u dhigto gabdhaha looma dhibin hawshaasuu nabigu ku tixgelin jiray zaynab idan wuxuu yidhi zaynab tabardaradeeda iyo xanuunkeeda iyo daqdat اlqabri qabriga sooboodku soo ruuxa bani aadamka fidhiis u keenayo yaa aad oga xanuunsaday buu hi nabigu maalintaba isagoo faraxsan baa la arkay markaa nabi alla waa shalayna waad walba maantana waad faraxsan tahay ilaahay baa u fuday buu zaynab daqdat اlqabrigii ilahay baa u u farxay gabadhu marka aad nabiga oga walbahaaray ahayd marka gabadhan uu ka dardaarmahaye khaas gabdhaha kale hawlsan ku samayno uu ku sameeyey waxaa weeye waa gabadhi naasnuujinta goonida ah lima qadamat fii sabiili illaahi darteed uu jiray weeye macnaha keenaya riwaay ahaan ku xoog badan tarjiix la maro wey haddaan tarjiix la marin jamcuna wax baasee dhiba kuma oga asagaana ka fiican tarjiixa asalkiisa hadduusan tarjiixu markaas jamcu markaa qanaf ahayn lama maata zaynab bint rasul sl qaala rasul rasuulka wuxuu nugu yidhi isilnahaa witran tiro dheer isdheer u maydha isilnahaa witran tiro isdheer oo mutaxan u maydha alaaan aw hamsan nabigu markaa in maydhiga lagu gaabsado hal mar ma ogolaanin witrkii asagaa fasiray faqaaluu laakin waxay leen waxa waajibku waa hal mar mara waaxida oo waajibku wixii kale waa iska sunno bay taagan yihiin alaaan saddex aw hamsan ama wajcalna fi lkhaamisati maydhiga shanaad waxaad gelisaan kaafuuran ku dara eh, hasiil ku dara ama ubixii timirta ku dara kaafuurku hadda markaad meelahan joogtaan bahal cadood moodoba eh, u eg abufaas teeni baa hadda kaafuurka la yidhaahdaa abufaas la engejiye aad moodaysaan ama bahalka mintiga ee eh, dadka samboorka iyo naqis ku dhega isku umeeyaan oo kale u eg wuxuu ogay cusbadeenni bahal cusbadeenna ogaa yaa hadda kaafuurka la yidhahdo meelaha lagu iibiyaa waa dhici kartaa waxarbasho oo jilicsan oo kala daadanaya marka ama ka dhig ama malmal ka dhigi ama saa doonta yeela bahalkaa hadda dadka soomaaliduna khasiil bayba iska dhahaanba khasiilka waxay u yaqaanaan waa calinta gobkay shiideen ee ma aha aw shaya min kaafuura ama wuxuun ku dara faidaa asal cafan asaltunnaha makaad maydhaan gabadhi faaclimnanii isoo ogeysiiya faadinanina waa soo maray qaala waxay tii faaclamnaahu nabiga waanu ogeysinay faacطaanaa wuxuuna siiyo noo dhiibay faalqaa ilayna waa inaga soo maray xiqwahu iyo xaquhuna waa isku mid meeshaas miskahee laga xidho ama wiiqee laga xidha asilsi xiqwiga la yidhaahdaa wixii marka lagu xidhahaye macawisteed baana waagi dambe loo bixiyey wa qaala wuxuuse nabigu yidhi acirnaha iyaah acirnaha la xidhiiya gabadha iyaahum macawistan yani shirkeeda xijiya marada gudaha aad ku xidhatay shirkaada taabataa shicaar la maxaana shicaar loo yidhi xaadaada iyo tintaada iyo gankaada waxa taabta waa maradaas shirka intiisa dharka intiisa kale kor buu jiraa diaar baa la yidhahdaa diaar baa wixii labiska iyo kor laga qaato waa diaar waxa xaadaada iyo jirkaada iyo gankaada taabanaya shicaar baa maxaa shicaar loo yidhi waa limulaamasatihi ashacra taabashada uu taabanaya timaha yaa magacii ku helo shicaar loo yidhi xadana camr annaaqidu camr muxamed ibnu bukayr annaaqid baa loo yaqaanaa qaala xadana yaziid ibnu haaruun alwaasiti ahbaranaa hishaam ibnu xasaan can xafsa binti siriin mutaabacaadkiibu hadda wada wadaadku can ummi caطiyata qaalat aataana rasuul اllah rasuulka ila baa noo yimid wanaxnu naqsilu ixdaa banaatihi labada gabdhihiisii mid ka mid ah anagoo maydhayna ama waa zaynab ama waa umu kalum waxaan loo badan yahay inay tahay zaynab faqaala iksinlahaa witran hamsa aw akara min dalika binaxwi xadiii ayuuba wa caasimin xadiidkii ayuub asakhtiyaani caasim alaxwal oo kale ayuu sheegayaa sheegaya hishaam bn xasaan hishaam ibn xasaan can xafsad hadda soo marayso maaha ayuub iyo caasim alaxwalna xafsi xadiid ka soo qaadanaya qaala wuxuu yidhi fi lxadii waqaala yani hishaam bn xasaan fii riwaayati can xafsa binti siriin can umi caiya wuxuu yidhi qaalad waxay tihi gabadhay umu caiya ahayd fadafarnaa shacraha alaa qarnayha wa naasiyataha yani saddexda gees baa lagu kala fasirahaya fadafarnaa shacraha waxaan u kala xidhnay daira iyo daira mufradkeeda la yidhahda wixii gooni loo xidho ee tima ah waa lagu jamciyaa qadaa'irna waa laska yidhahda alaa alaain saddex baan ka dhignay saddex madax baan timaheeda ka dhignay ama saddex xidhmo qarnayha labada gees labadaa gees timihii gooni baan u xidhnay iyo waa naasiyata foodeedii fooda timihii agga soo xigeen aggaan u xidhnay w kalena labaan u kala jebin وxadna yaحya بن yaحyى أhbarna hushaym بن bashيir الsulmi can khaalid الxadاء khaalid بn mihran can xafsa binti sirin can umi caطiyaة أna rasul صل ل sلم xayثu amaraha an taغsila bnatha qaala laha can umi caطiya rasuulka ilaahay markuu amray xayثu amaraha markuu amray an taغsila inay maydho ibnatahu gabadhiisi qaala laha wuxuu ku yidhi ibda'na ku bilaaba maydhiga dhaqitaanka bimayaaminiha midigteeda mayriga midigta ku bilaaba wa wamawaadica alwuduu'i minha meel xubnihii laga weysaysan jirana ku bilaaba yacni mayriga u horeeya dhanka midig baa laga bilaabi xubnihii weysadana lagu bilaabayaa wey oo xataa wejiga markaad biyaha ku bilaabayso dhanka midig baad ka bilaabi wey gacantana waa taqaanaan madaxa daad masaxayso dhanka midig baad gacanta ka horraysiini kadib baad wada gaadhsiina haddii loo baahdo mawaadic alwudu <clears throat> idan macnuhu marka intan dambe u keen inta hore waanu soo ibda'na bimayaaminiha riwaayada mutaabacada marka laga soo tago sanadka xagga matniga ziyaada la socota haddaan ziyaada isnaadiya jirin ama matniya aysan jirin muslim ma soo kale kitaabku waa mukhtasar muطawal ma muslim sanad ma keeno iyo ma soo celiyo ila liziyaada fi isnaadi aw ziyaada fi اlmatni wاlmacna ibda'na bimayaaminha wamawaadic almawduu'i minha xadana yaxya bnu ayuub almaqaabiri wa abu bakr bn abi shaybata alcabsi wacamr annaaqidu kulluhum saddexdaa wadaad can ibni culayata ismaaciil qaala abu bakr wuxuu hi asagu markuu tabinaya xadiidka ii sheegayay xadana ismaaciil bnu culaya ee kuma gaabsanin can ibni culaya base ma dhihin labada wadaada kalen ibn culaya iska dheh can khaalid alxada can xafsa binti siriin can ibni caطiyata ana rasul sal slam qaal lahunna wuxuu ku yidhi fii qasli bnabtihi gabadhiisi markay maydhahayeen ibda'ana ku bilaaba maydhiga bimayaaminha midigaheeda dhanka midig wa mawaadica alwuduu'i minha iyo meelihii ay ka weysan jirtay biyaha ka horaysiiya xadiidkan marka waa inaga soo maray oo madaaruhu min xayu sanad wuxuu ku dul wareegaa labada walaalaha ee taabiciyiinta ah xafsa binti siriin iyo walaalkeed maxamed ibnu sir abubakar waana imaamaan ibnu siriinna waa kulligood waa dad wada xadiidka ku fiican anas ibnu siriin kariima binti siriin waa jamaaca ilaahay barakeeyo wey laakiin waxaa u xoog badan xafsi iyo maxamed xafsi iyo maxamed xadiidku marka waxaan kaloo tilmaamay inuu yahay aslan fi lbaab laa asaxa minhu fi hada albaab xadiid asaga ka saxiixsan kana faahfaahsan oo baabka ku yimid ma jiro fiqiyaadkiisa marka la taga hadde waa inagu soo marray qaslu almayiti inuu waajib yahay oo muslimiinta o dhan waajib ku yahay hadday qayba kamida u istaagtana uu ka dhacahayo wujuubka oo fardukifaaya uu yahay sidoo kale in la qaado oo meydkii la duugo lagu tukado axkaamta uu leeyahay bay ayaguna leeyihiin agga gabadha dhimatay zaynab inay tahay ayaa raajaxa min xayu riwaaya hadii jamc la aadana waa macquul haddii laakiin tarjiix la maro riwaayada muslim baa ka xoog badan riwaayada khaarija asaxiixayn aan u wariyo ninka la yidhaahdo ibnu maaja uu ku wariyo iyo sideed waad ka fiirin kartaan sunan maaja waad ka fiirin kartaan waxaa kaloo ku jira meydka marka la dhaqahayo in lagu daro biyaha wax nadiifiya oo kordhiya nadaafada kordhiya sida saabuun hadii loo baahdo ama caleengob loo baahdo wa shaya min kaafuur intaa shareecadu ay cayintaa haddii la helo waa khayr hadii la waayo wixii maqaamkiisa iyo booskiisa buuxin kara ayaa la isticmaalaya in marka meydka maydhidiisa lagu daro gob lagu daro oo kaafuur lagu daro inay sunno tahay waa masalatu ijmac wadaaddaa ijmac soo guuriya inay sunno tahay qolyana waxay dhaheen sunname ee waa shay iska bannaan idan qolyahaas marka xadiidka ayaysan fahmin ayuu leenahay oo marka waxay u baahan tahay inay horto ogaadaan sunnada waxaa ku yimid waxaa kaloo ku jira baabka meydka marka la dhaqahayo witrigu waa sunno in tira isdheer saddex kolba inta loo arko dadka hawshaa qabanaya ay u arkaan inay meydkii nadaafadiisii iyo hagaajintiisi iyo habeentiisi ay ku filan tahay adiyadda ayada marka inacafwan ay sunnata witriga waa masale cad oo amarkaa soo aroray hadduusan wujuub faa'iidaynin markuu u yaryahay istixbaab iyo sunanimuu keenaya waxaa kaloo ku jira xadiidka in ragga dharkooda lagu kafni karo dumarka oo nebi maxamed haddee waa lab macawistiisiiba waxaa lagu kafnay gabadhiisi oo dumar ah macnaha gudwadaadda qabsaday oon inay hawshu khasiisata aan qoraansanin waxay leeyihiin xadiidka laga qaadanayaa inayn wax dhiba ah lahayn dumar dharay lahaayeen in rag lagu kafno maryo waaweynoo dhula ah ama go' weynoo haweeney ay leedahay in lagu kafno dhib ma laha wa in go' weyn iyo macawisu wadaad leeyahay gabadh lagu kafno dhib ma laha hadduusan markaas ninkii gabadha dhalay ama xaaskiisa ahayd uusan ka hinaasaynin nin kale maradii gabadhiisa in lagu kafno ilmasiro baa iska jire waxaa kaloo ku jira dumarka waxaa sunnaa inay dumarku dhaqaan ninkeediiba gabadhu ha joogo ninkeedii waxaa ka mudan maydhiga dumarka haddii la maydhayo gabdhaha muslimaadka inay maydhaan maxaarimteedoo dhan baa jooga zaynab ninkeediina waa noolaa abulcaas ibnurabiic waad garanaysaan gabdhaha nabigu hi maydha xagga marka laga eego waa maalatu ijmaacin haweenaydu ninkeedii dhintay inay maydhi karto waa meelay dumarkan igaga fiican yihiin ninku hadduu dhinto xaaskiisi iyo aradiisa afadiisa way maydhi kartaa bilijmaac laakiin gabadhu hadday dhimato ninkeedii inuu mayri karo waa masalatu ikhtilaaf khilaaf baa ku jira limaada adugu markaad adugu markaad dhimato xaaskaadii way ku mayri kartaa maxaa yeelay ciddii bay ku jirtaa sidaad u dhali bay ku dhali waay lakin kula dheertahay tahay weli xadhigii mago-in cidday tirsan aduu laakiin haweeneedu markay dhimato cidda tirsanaysid xiidhkiinni markaasaa u dambaysa kala go'de marka way kaa nambar weyn tahay saa darteed haweenaydu ninkeeda dhinta way maydhi kartaa muran la'aan laakiin ninku xaaskiisii ma maydhi karaa mise maya khilaaf baa ka taagan inta dumar la helayo muslimada la helayo ninku xaaskii maydhi mahayo maxaa yeelay waa kala go'een weeye cismadii waa go'day xoogo yaro marka dhaxaal ah oo sharciga kuu qoondayy baa meesha kugu dhiman halkaa wadaaddaa maray jumhuur ahal cilmi qabaan ninku xaaskiis ninku xaaskiisa wuu maydhi karaa sida iyaduba ay u maydhi karto laakiin waa masala khilaafiya taa hore midna waa ijmaaciya saa iska ogaada qaybta dambe ku saabsan famashatnaaha waxaa kaloo ku jira inay sunno tahay in timaha meydka la shanleeyo la qurxiyo la habeeyo tima hadday badan yihiinna oy dumarna haweenaydu tahayna sidaa loogu habeeyo gabdhuhu ay yeeleen saddex qaybood laga dhigo ragga laftirkoodu waa loo shanlayn waa la habayn qofka meydka ah si fiican baa loo qurxinaya xurmuu leeyahay wuu dhintay inagaga tuura sida qolya reer laga sheegay wixii xun baa iyagaa loo tiiriyaaye baaraweynoo boorma kaa kacay aabbahood bay xabaalayeen baa layidhi nimaan hadda maqal baa iiga sheekeey marka intay aabbahood ku tuureen meel xabaalo xabaalbilaash oo badi lagu qaateen bay dheen baa le baaraweynoo boorma kaa kacay boorma kaa kacay yacni hawsha waa la sameeyen malay qof muslima wuxuu samayn kara meehe wixii xun ama qallafsan waxaa loo tiiriyaa reer qowl taraajum wey iyaguna way iska soo awilaan niman kalon ka dheereen bay ku soo awilaan dhib ma ruuxa meydka xormuu leeyahay waa la qadarin waa la ilaalin waa la qurxin timaha waa loo shanlayn wax walba uu qurxin karo wanaajin karaa loo samayn sharciguna uusan diidin baa loo samaynay waxaa kaloo ku jiray wadaadka hoosta ku leeyahy wa fiihi tabaruku biaahaari الsaalixiina wa libaasihim nawowi sidaasoo hoosta ku yidhi wuxuu leeyahay waxaa kaloo ku jira in la barakaysto dadka susuuban raadkooda oo xaggeen ka qadanaynaa macawisii suubanaha calayhi salaat wasalaam ayaa la xijiyey gankii iyo jidhkii zaynab binti rasuul lah sal slam taa marka ku jira weeye dadka culummada iyo saalixiinta ahlu khayrka inaad dhihi karto culummadaada isii jirkayga la xijiyey macawiskaada isii baa ku jirtu nawowi leeyaha laakiin sax ma aha yacnii meeshuu maray waa laga wanaagsan yahay waxayna saax u ahayn hadda ka horna waan ka hadalnay markaa tabaruga maraysaan nabi maxamed hawluu sameeyey ee la cuskanayo oo looga qiyaas qaadanayo saalixiin la camimayo waxay u baahantahay saddex qodob in la iska saxo qodobka koobaad saxaabadii ma sameeyeen asxaabu rasuuli illah wataabiciin hawshan adugu aad leedaha wa fiihi tabaruku biaahaari الsaalixiin oo siduu nabi macaws iskaga wareejiyey ayaa culummadana bannaan oo waliba sunno ah in macawistoodii dharkooda la qaatoo laysku kafno oo jidhkaada la xijiyo hadday wanaagsantaho khayr tahay sunnana tahay mutabaca asxaaba rasuulilahi baa inooga horayn lahaa ayagaa inaga khayr jeclaa walow kaana khayran lasabaquuna ilayh wey low kaana khayran lasabaquuna ilayh hadduu khayr yahay ayagaa inooga horayn lahaa ka tegidda ay ka tageen waxay ku tusaysaa hawshaa inay tahay <clears throat> min khasaa'is ilmustafa calayhi isalaatu wassalaam howl nabigu gooni ku ah bay ka fahmeen saxaabadu taabiciintaa ka fahmay saasay ooga tageen taa waa qodob qodobka labaad oo muhiim jiddan in badan baynu waxaa la isticmaalo waa qiyaas ilan lama hayo nas caama lafdi caama lama hayo yeela lama hayo nabigaa sameeyey nabiguna waa axad ulculamaa wاshurafaa wاlkuramaa wadaaduhuna nabigay daba taagan yihiin isku baab mari weeye waa qiyaas cala nebi alayh الsalaat wasalaam qiyaaskuna shardiga u muhiimsan fi اlusuul sharط اlqiyaasi musaawaat اlfarci lilasli aw ziyaadatu calayhi fi اlmacna اlmuctabari fi اlxukmi baa la yidhahda waa qaacida ijmaaciya cinda اlusuuliyiin markaad laba shay iskaga qiyaas qaadan eed odhanayso waa isku xugum waxaa loo shardiyaa musaawaat اlfarci oo culummada ah lilasli oo nabiga ah aw ziyaadatuhu calayhi ama farcu inuu asalka wax dheeraado ayaa la rabaa fi اlmacna اlmuctabari fi اlxukmi macnaha iyo cilada keentay xukumkani waa inay ku siman yihiin maqiiska iyo maqiisu calayga ama ay ciladu iyo xikmadu ku badan tahay maqiiska oo farac ah maxaa la raadinayaa barako barakada nebi maxamed iyo wadaad madax kuusan ma isku midba abadan idan qeysku waa jabay waa qays maca alfaariq macnaha aan raadinayno iyo xikmada la raadinayo ee barakada iyo tabaruga ah nebi maxamed axad ku mataasha ama kula siman ma ay jirto falaa qiyaasa shardu اlqiyaasi musaawaat اlfarci lilasli aw ziyaadatu calayhi fi اlcilati aw fi اlmacna اlmuctabari fi اlxukm si kale haddaan kugu gaabiyo waxaa weeye musaawaat اlfarci lilasli fi اlcila yaa la rabaa waa in faraca iyo asalku ay ku siman yihiin oo isla eg yihiin cilada say faraca ugu jirto waa inay asalka ugu jirto inta asalka ay kaga jirto in leeg boqol iyo boqol hadday ku tartano inay boqol noqoto siddeetan iyo siddeed sasla noqdaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fadligiisa iyo barakadiisa iyo khayrkiisa iyo sharaftiisa ma axad laa jooga maya axad nabiga looga qiyaas qaadan kara ma jira way marka marka fiihi tabaruk biaaaris waa khata min xayu alfiq saa darteed bay saxaabadu maadaama ilaahay diinka fahansiiyey aysan nebi maxamed la simin fi tabaruki bihi wa biaaarihi axad lamaysa simin laa abubakr baysan barakaysanna aaartiisii walaa cumar walaa cumaan walaa caliy dad noolnooloo nabigu janno ugu bishaaray oo la huba inay janno gelahayaan baan weliga aysan barakaysan baashi innagu aan dadka xantaysanaynn loo ordayno waa dhaqan buudiyo wey mujuus iyo meelhaasay ka timid waxaan shuqul ku le qolyihii taa macrifdu ma aha culammada halabah dilo oo ha lagu xadgudba qadarintooda qiimayntooda ilaahay baa qadariyoo qiimeeyey waxaynu ka hadlayna masale farcoo yaroo aafa ah oon salaf aqoonin idinkuna aad ku aafaysantihiin oo ah atabaruc ama wixii sharaf iyo ixtiraam iyo qadarina ilaahay siiyey waa ku filan iyo ku filan shay walba meeshuu rabbi dhigay ayaa deeqda haddaan isku dayo intaan bumbu inaan dhaafinno ku aafoobayna qodobka saddexaad ee ku jira waa dariica min daraa'ic الshirki taqdiis اlashkhaas bumbuuninta wadaadaha la bumbuuniyey iyo culummada la bumbuuniyey oo sida nabiga loo tirtirto waagdam waxay keenaysaa in lagu xadgudbo la caabudo saddexdaa cilaan loo ogolayn waa qiyaas maca alfaariq waxaa ka tegey salafu saalix baa ka tegey oon samaynin hawshaana haddii la daa waxay keenaysaa wadiiqo shirki weeye shirki ma ah laakiin hawshii cigaal shidaad weeye isagoo jifaale subxaanya sanka ka marta hadhowbu markuu soo kacay buu arkay raadkeeda meesha markaas waxaan muxuu ahaa waxaa la yidhi intaad jiiftay subxaanya geedkan qansaxa ka soo degtayoo sankaaday marto way tagtay ohin buu miraad bu isla rogay waxaa la tagtay waxbana kuma yeelin maxaad la ooyi sankaygu inuu halaq mareen noqdaan ka yaabahayaabu oo hadda kadib waddaba masasku ay ka dhigtaan oo abris marka dambe meesha igu qaniido waa runtii haddaba haddaan hawshan hadda la qabaan waagadan waxay keeni in la dhaafiyo xadki kadibna shirki loo dhaco saasaa loo diidaya qadiyaddaa marka iska ogaada xagga marka meeshaa dambe ee xadiidkii xadiidkii iyo ku gadaal xorena baraarujin bay iskaga baahan tahay waxaa ku jiro xadiidka waada ka qaateen maydka ruuxa dhaqa ama qaade xambaara inaan qabaysin laga rabi weysaan laga rabin xadiidka man hasla mayitan falyaqtasil wman xamalahu falyatawada xadiidkii ahaa bunawi hoosu ku qabta wuxuu hi waa daciifun biاlitifaaq xadiidku waa daciif sida raajixa min xayu daliil laakiin ijmaacuu soo goriyon baan inta hawshaa sax ma aha rag badan baa qaba inuu saxiix yaha tirmidi baa kamida waxaa ka mida ibnu xibbaan ibnu xasam alimaam aldahabi ibn اlqayim daqiiq alciid ibn mulaqin xaafid xajar baa ka mida shaafici oo madhabka wadaadkii asaasayana wuxuuba yidhi insaxa alxadiiثu fii gasli اlmayiti man hasla mayitan falyaqtasil hadduu asaxo qultu bihi oo ninkii xambaarana weysaan ku waajibin ninkii maydhana qabiis baan ku waajibin bu haduu xadidku asaxo maxaa yeele ariiq saxiixa anigu weli ma helin buuri adu waxaa la isku haya xadidku waa mawquuf iyo waa marfuuc ahlulxadii waxay u badan yihiin inuu macluul yahay oo mawquuf yahay calaa abi hurayra min fatwa wadaadana waxay dheheen waa marfuuc dahabi weliba muhadabka uu difaaco wuxuu yidhi xadiidkani wuxuu ku xoog badan yahay axaadii fara badan la xujaysto xadiiulqolatayn bay ku xoog badan yahay buui xadiidkii wuxuu ku xoog badan yahay buu ihi alardu kuluha masjidu ila almaqbara wاlxamaam buu ku xoog badan yahay marka in asaga la daciifiyo kuwana la wado sax ma aha wuu xoojiyey bayhaqi hawsha aad ugu fogaaday buu radiyey adugu waa xadiid mukhtalafa dacfigiisa ijmaaca uu soo guuriyey umbaan diidannahay xaggee laga qaatay oo ka qaatay xadiidka umu caiya wuxuu tusahayaa mayd ruuxii maydhay ama qaaday ama dhaqay in aan weyse laga rabin iyo qabays laga rabin xadiidkanay ka qaateen maxaa yeele nabigu wuxuu uhi maydha sidaa yeela hawsheeda dhammeeya maqaamkuna waa maqaamu tacliim wa bayaan bay nabigu wuxuu sharxayaa wixii meyd ku tacalluqay maydhigiis hadduu meyd ruuxi maydhay inuu qabaysta ay waajib tahay nabigaa fari lahaa wa taakhiiru اlbayaani can waqti اlxaajatina laa yajuus halkaasay la mareen waa istilaal aad u badan weeye laakiin waxay kaaga filaanaysaa in la waxaa lagugu bushiika in lagu yidhahdo xilligaa ayadaa waajib ma ahay laakiin sharcigu ila tashriicu hal mar ma soo degine zaman buuse labaatan dhowr sano u socday waa dambe in la waajib yeela laga yaaba ayib marka waa in taariikh lagugu bushiyo ama tadarujkii tashriica lagu bushiyo mooyeen istimbaadku marka hore waa quruxsan yahay baabun fii kafni lmayit wuxuu baab yahay meydka in la kafno wixii ku yimid xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi abu bakr bn abi shaybata wamxamed bn cabdillahi bn umayr wabu kuraybin maxamed bn calaa wallafdu liyaxya lafdigaanu sheegi doono yaxya bnu yaxya baa iskale atamiim abu bakar ibn abi shaba lafdigoodii iyo cabdulaahi bn numayr cafan maxamed cabdullahi bn numayr iyo abu qurayb lafdigoodii ma sheegaye kii yaxya bnu yaxya waxaa hawsha awoodi kara xaafid isnacay shan sheekh ama afar sheekh nin walba weedhiisi iyo lafdigiisi inaad gooni u hayso oo markaad doonto aad soo dhufan karto waxay u baahan tahay xiniyo waaweyn bay u baahan tahay ma hawl saa darteed isxaaq iyo ragga waxaa laga yeelaa in la jamciyo culummada iyo shuyuukhda la jamciyo lafdigooda in la kala sarrifo lasu keeno laysu suro marka la raba la kala baxsho ragga waaweyn bukhaari iyo muslim oo laga yeelaa wadaadka allowsahalkiisi ibnu isxaaq iyo ragga lamidka lagama yeelo bal waa lagu cileeyaa waxaa la yidhaahdaa riwaayadku jamcin jiriya shuyuukhda mana kala soo jirin alfaadooda taa waxay tusaysaa macno guudu buu hayaa iyo fahanguuda in intaa culummo u hayeen buu garanayaa mooyeen ma garanhayo wadaad walba lafdigiisii iyo ma garanayo marka hawshaa wuu ku ceeb asturan hayaabay dhihi jireen waana ku daciifin jireen waaqidi baa lagu daciifiyey oo lagu galay ibnu isxaaq baa lagu galay laakiin wadaadaha la ogaya hadday doonaan inay kuu sarrifayaan daydoona kuu jimlaynayaan waa calaama calaa xifdihim waitqaanihim ayadu midda ayada wlafdu liyaxya lafdigan sheegi doona hadda yaxya iskale qaala yaxya wuxuu ihi marka yahay ahbaranaa wa qaala alaakharuun culummadayda kalena waxay idhaahdeen xadaana abu mucaawiya ahbarana iyo abu kala duwan muslim wax kaloo marka iskaga gedmaraya can acmash sulaymaan can shaqiiq ibnu salamata abu waa'il alasadi can khabaab ibn arad abu cabdillaah qaala wuxuu uhi saxaabiga hajarnaa maca rasuuli illaah rasuulka ilah baan la hijroonnay bimacnaa biamrihi waidnii baan ku baxnay waad nabiga markuu hijroonaya abubakar iyo camni fore besaa raacay saxaaba labadaa nin besaa ka raacay ee waxaa loo jeeda waxaan ku hijroonnay oon ku baxnay nabi maxamed idankiisii iyo amarkiisi soo ma hijrooda nabigaa faray oo diray saxaabada macnahaasuu u jeeda saxaabigu haajarnaa maca rasuuli lah sal lay fi sabiilah ilahay jidkiisaan ku hijroonoon kaga tagnay makoon madiina ku aadnay nabtagii wajha allahi wejiga ilaahay annagoo doonayna fawajaba ajrunaa ajarka annagii iyo hawaabka annagii baa ku waajibay cala allahi subxaana wa tacaala liijaabihi calaa nafsihi ilaahay baa asaga isku waajibiyey ee caqli iyo sharci gooni oo saaray ma jiree raxmatan minhu bilcibaad buu rabbi isu saaray riwaayada bukhaari fawaqaca ajrunaa cala allah xadiidku asalkiisu wuxuu ahaa khabaab ibn arad oo xanuunsan bay taabiciintan booqdeen cudnaa khabaaban fi riwaayadi bukhaari waxaan booqannay khabaab oo xanuunsan abu cabdillaah fawajaba ajruna hawaabka annagii baa waajibay oo laasimay cala allahi ilaahay buu dushiisa fuulay oo asagaa isa saaray dadka muslimiinta ah wanaag la yimaadaan uu ilaahay abaal mariyo ilaahay baa ballan qaaday asagaa ballan qaaday wuxuu asagu isa saaray wey wax saari kara ma jiro takaruman wa ixsaanan weeye fa minaa waxaa naga mid ah saxaabanahay dadka anagii soo hijrooday man madaa nin tagoo geeriyooday lam yaakul min ajrihi shayan dad dhintay baa jira oon ajirkooda waxba ka cunin awaabkoodii aakharo adduunka aan ku dheefsanin oo saa ku minhum dadkaa waxaa ka mid ahaa muscab bni cumayr baa ka qaraabo ahaayeen weeye aad u qiimo badnaa usayiba nabiga iskugu yimaada aad ba iskugu dhow yihiin qutila waa la dilay muscab bn cumayr yowma uxudin maalinka uxud baa la dilay muscab bn cumayr nabignaga aad u jeclaa buu ahaa waa raggii u horreeyey uu nabigu diray asaga iyo mascuud iyo jamaacadii u horreysay uu diray ee u diray madiino ee baycaqatulcaqaba aluulaaba gadaasheedba uu raaciyey dadka diinka gaadhsiiya oo macalimiin u noqda ayuu maalqabeenoo hodan oo taajiru ah nicmo iyo naallo adduunna ku nool markuu hijrooday xuliisu dhan buu ka tegey nolol adduunya middu u adkayd buu madiina kula kulmay fii jaamici tirmid waa inaga ku soo maray xadiiu caliy maalin baa anagu masaajidka dhex fadhina yuu muscab bin cumar noo soo galay buuhi nabigaa kor u fiiriyey markaasuu arkay isagoo dhar ka qaba macawis karkaran oo weliba idiin uu ku karkaray macawis laga sameeye dun iyo cudbi laga sameeyey yaa intay deldellaacday wuxuu ku karu waayo ku kabo markaasuu idiin harag maqaar xoolaad xoolaadbu ku kabay wuu qabaa nabigu soo dul istaagay wuu salaamay wuu tukaday fa bakaa rasuulullah rasuulka ilah baa ooyey naxariis badnaa markuu arkay xaaladda uu ku jiro iyo dulqaadkiisa iyo sabirka muscab bni cumayr ayuu ooyey nabigu markuu ooyinta nabigu dhammaystay cali wuxuu dh naba allow maxaad u oyday wuxuu yidhi muscab bni cumayr markaan fiiriyo noloshuu ku noolaa fii makka iyo hadda noloshuu ku nool yahay ayaa nabigu danqaday buuhi nin aad u qiimo badan buu ahaa maalinkii uxudna calanka nebi maxamed ninkii waday buu ahaa xaamid raayta rasuulilahi buu ahaa ibnu qami aad dila waad garanaysaa nicmada adduunyada ninkii soo maray ee ilaahay dartii u hijrooday ee wuxuu adduunyada ka tegey asagoon leefin hawl adduunna ka tegay mara lagu kafnaan la waayo wey muscab bni cumayr ninku hadda ka sheekaynayo khabaab qutila yowma uxudin baa la dilay falam yuujad looma helin shayun shay yukafanu fiihi lagu kafno ilaa namira macaawis mooyeen ilaa namira firwaatin ilaa burda riwaayo kale qutila yowma uxudin wa taraka namiratan namiradu waa macawista marada macawistae weliba berdhimahala weeye berdhimahalanamira la yidhaahdaa hoosgunti midabale macawistan hadda inta badan ee qolyahan yemaniinta xidhaan ee soomali arag berdhimaha waaweyn ee afar geeska ale ayaa namirada la yidhaahdaa wax hantiya intaasu ka tagay akhniyaau qurayshina wuu ahaa fii makata almukarama maalinka u naf baxayona hal maroo lagu kafnaan la waayo fa kunnaa waxaanu ahayn buhi saxaabigu idaa wadacnaaha haddaan macaawistii saaro calaa ra'si qaarkiisa hore aanu saarno kharajat rijlaahu lugihiisi baa bannaanka u soo dhacaayay wa idaa wadacnaaha haddaannu ku daboolno macaawistii calaa rijlayhi lugihiisi iyo qaarka dambe aanu saarana faqaala rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu yidhi dacuuha macawistan saara mima yali ra'sa qaarka hore madaxiisa wixiga saara qaarka hore qariya lanna wa ashrafu eh, aljasad weye qaybtaa hore wejiga indhaha iyo afka dadku ka naxaayaan ama in la asturo u mudan wajcaluu yeela calaa rajlayn lugihiisa iyo qaarka dambena waxaad saartaan alidkhira dhurba ama maadh waxaad tidhaahdaanba wixii xawskii soomaalidu ay heryada iyo haraha ka samaysan jirtay ad loo jeclaa baana loogu fasiri jiray laakiin ku yar duwan yaad moodaa waxay ku qabsan jireen quraysh innagu dhurba kuma qabsanno iyo maadho wax yar oon laga sameeyaa mooyeen dabna laguma shito wax badan nooma qabato marka markaad fiiriso ayagu siday u isticmaali jireen duurkeenna bay u egtahay maadhoodu baalkii duurkaan dhihi jiray innagu ee qalinka laga qoran jiray guryaha lagu dhisan jiray ee ardaaga lagu hagaajin jiray xooga badnaa buu u egyahayba adu waa caws wadaadana baaxuur bayna dhihi jire cawskii baaxuurka fara badnaa jire islaaso garan maysaan kaasa isaguna dadka lagu asture maadhow waxay dhn waxba ma qarisaba dhurbadu baal fifiiqan weeyo sakaraada baaxuurkaa ka fiican cawskii badhaweynaha ama baaxuurkaa loo jeedaabay dhaheen yacni wixii marka annagu aan ka heli jiray dalka ayaga wax u dhow kii reemaka baan ku fasiraynaa dhib awsun iican ku asturo wey alidkhir wa mina waxaa naga mid haddaan muhaajiriin nahay manduul aynacda u bislaatay lahu asaga amaratu midhihiis u go'ay beertii uu abuuray ee ilaahay dartii u soo jirooday ee baxday nin dheeftayba fa huwa yahdibuha yahdabuhaana waa la ariya deelku waa muala haddaa soo guuriyey waa la godi karaa waa la hoos dhigi karaa waa la kordhabi karaa mina waxaa naga mida man aynac lahu amaratu fahwa yaadiboo goosanaya fahwa yajtaniiha wuu goosanaya midhihii bislaaday oo isku dhugcay wuu guranayaa qadiyada markaa uu ka hadlay waa qadiyad bannaanka taalla oo xad maxalshaadku wuxuu u keenay kafoonku waa min ra'si maali lmayit sida xadiidka ku cad kafoonku ruuxa muslimka oo la asturo oo la qariyo waa waajib waana fardu kifaayo wey xagga muslimiinta marka laga fiiriyo xagga meydka marka laga fiiriyo farad buu ku yaha hantidiisa inuu iska kafno la waayo axadkii ruuxa biilayay ee masruufayay bay waajib ku tahay haddii la waayo muslimiintay saaran tahay akhniyadooda marka hadda aynu ka hadlayno haddii dowla islaam aan leenahay baytumaalkay saaran aday ku saaran dhintay oo kafankaad laga raba iska bixiso maalkaada laga gooyo rasumaalkiisa haddii la waayona mas-uulkii bixinaya nafaqadooda laga rabaa haddii la waayo muslimiinta hantida ka dhaxaysae baytulmaalka la ayaa ruuxa muslimka laga asturaya haddii la waayo akhniyada muslimiinta innagaa isku bangieh haddaba muslimiinta maxaa u tartaan markay dhib yimaado soosuma gurmataan oo masaajidda wax lagama ururiyo dadka abaaraha ku dhaceen fatahaad dadkay baabi'iyeen masaa'ibka waa laisu gurb waa waajib marka ayadaa haday akhniyadu wax deeqi waayaan oy wax quuri waayaanna xoog in looga qaadaa waajiba hadday diidaan in lagu jihadaa waajib oo intii eh, ciidan la dumo ay xabaddu bilaabato maxaa lagu dagaalamaya qolyahan ganacsatada waxaa laga kari waaye maxaastiinna iyo qaata oo astura oo isku danqada oo muslimiin noqda way diideen waa lagu jihaadi hadii la dilo waa maxay naar bay mutaan kuwa lama takfirinayo dogowaata waa ahlu kabaa'ir naar bay mudanyeen in shaaa rabbi hadduu doonana cafa wain shaa caqa ninkii la dagaalamaya asagu jihaadahayena shahiid fii sabiil illaahi w hawsha hol ma aha inaad tiraa walaalaan nahay xagga odhowna boqoshin ii quurood ma soconayso haddaad diidae sandulla lagaaga qaadi ibn xasan baab dhan buu u baabaysta waqad axsana fii dalik aahaar buu daldalay axaadiis buu keenay wuxuu yidhi wax ka waajibsan ma jiro weliba masaa'ibku markay dhacaan haddii dadku diinta ka baxahayaan naxariis dara diintaad ummadda ku diraysaanba dad isqaato iska warqabo isku naxariisdadaad tihiin diinkiina waa la soo geli dad wanaagsan baa laydiin arki naxariis laawe cidna ma rabto xadiidka marku wuxuu tilmaamayaa masaladii fiqiyada laisku hayay ruuxa muslimka markuu dhinto ma waxaa laga kafni min ulu maalihi mise waxaa laga kafnahayaa min rasi maalihi xadiiku wuxuu nas ku yahay daahir ku yahay hadduusan nas ku min ra'si maalihi raasmaal maxaa looga jeedaa iyadoon dayn la fiirinin oon dhaxal la fiirinin oo waxqababaal la fiirinin oon xabaalqod la fiirinin ayaa waxaa lagaa kafnayaa hanti waxaad ka tagtay boqol shilin baa allah ka dhigay marka kafankaada laga gooyo yaa deymaha kale iyo wixii dhaxal iyo howlaha loo imaan doonaa wadaadda marka min asalaf y waxay dhaheen ra'su maalka laga bixin maaye uluulmaal baa laga bixinaya wax daliilo sheegeen ma waa ra'yo daciif la ctibaara lahu wuxuuna khilaafsan yahay nusuusta iyo dhaqanka salafka o khilaafsan yahay labadaa wadaadee wax laga soo gurshay mooye maya way bannaan tahay waajibaadka laska qaaday ka mid tahay ee niyaabadu gasho nabigaan arki doona calayh salaat wasalaam oo saxaabada qaarkood isku dayan kafankiisa inay bixiyaan iyagu ay soo gadeen idan qadiyadaasu xadiidku asal u yahay qaybtan uu ka hadlay saxaabiga uu leeyahay waxaa naga mid dad ayagu sidaa ku dhintay iyagoon dheefsanin ajirkoodii aakhar waxba adduunka aan kaga dheefsanin waxaa kamid ah muscab bni cumayr baa kamid ah rag aad u yarbayna bayna ahaayeen xamza ka mida ah. shuhadaa uxudin badankood baa ka mid ahaa qadiyadda marka waa sida u khayr badan wey ruuxa muslimka ah ruuxa muslimka oo ah. xadiidka cali haddaan soo sheegnay markuu nabigu ka xanuunsay muscab bni cumayr noloshiisa ugu ooyey ee uu yidhi waxaan ka xanuunsanayaa noloshu ku noolaan jiray midda uu islaamka dhexdiisa ku qabsatay iyo dulqaadkiisa iyo sabirkiisa wuxuu hi saxaabigu waxaan naba allow bal xaaladdaa ka hor wuxuu ihi iman doonta xilli aad niska hore dhar xidhanaysaan niska dambana aad iska bedelaysaan aroortii baad ku kallihi galabki baad iska bedeli soddon joog afartan joog boorsooyin buuxa armaajooyin baa iman doona waxaa iman doonta in aroortii xedo la keeno waxalba saaran yaha duhurkii la keeno casarkii la keeno raashinkan uu bannaanka u buuxiyo buux dhaafo ladin ku furo waxay dhn nabi allow maalinka miyaan khayr badannahay nahay oo lambiilkii baan meel naga fuulayo cibaadadaan u faaraq noqonaynaaye waa saxaabadisay dheheen wax haddaad isku akhridaan iska dhaadhicisaan waxay nabi allow maalinkaa miyaan khayr badan oo cibaadadii baan kansho u helaynaa oon wakhti u helaynaa maadaama biilkii meel layga saar maryaa biilka meel laga saar waxbaan baran lahay qolyaha odhanhay waxba baran maysid inta hadda gaajaysanta haddaad wax baran weydo maalinku biilku meel kaa fuulo baab kalaa lagugu furiba maxtaraka kale iyo shiddo kalaaba soo fakanba wax aad raadinba waad waalan baashu waa imtixaan ninkay taabato taladoo dhan baa ka hallaabi waxaa la ogyaha wey intaad hadda xoqonaysa isnaamamsku ku hayo waxaad baran karta baro run baa idiin sheegahayaa waxay nab allma maalinkaasaan khayr badannahay mise maantaan khayr badan nab wuxuu bal antum alyowma khayr maantaad khayr badan tihiin waa inagu soo marray fii riyaad saalixiin axaadiisna u keennay qofka muslimka ah noloshiisa cashaawaqade wuxuu qutulyoonkiisa iyo cawrada wuxuu ku asturto wixii ka badan xisaab baa ka taalla waa nicmadaadii iyo ajirkaadi iyo awaabkii aakhra lagugu siin lahaa oo adduunka lagu soo hormariyay qaybo ka mida gaari weyn baad heshay alxamdulilah ajirkaadi myns baa ku bilaabanay waxaa toban sana shaqaynaysay quraan akhris iyo adkaar ahaa haaf baa tagahaya fii saxiix muslim ku gaari doon nabigu ku yidhi ciidanka muslimka hadduu duulo oo uu soo laabto asagoo soo khaniimaystay xaggana soo badbaadon la laynin faqad taqadamuu uluay ajrihim ajirkoodii duulaankaas iyo halganka ay ka hilaayeen boqolkiiba waxaa tegey lixdan iyo lix iyo nus baa tegey uluay ajrin bay hormarsadeen maxay soo heleen haniimo iyagoo bad qaban way soo noqdeen maxaaba kuu soo boqol kiiba sodon sde ba ajir ka soo harayba marka xisaabtan aad moodaysaan barako dhankan marka laga fiiriyo iyo nuqsaanta awaabkiinna iyo ajirkiinni waa musiibo wey taasuu saxaabigu tilmaamaya raggaa waxaa la mida raggii xilligii futuuxaadka gaadhay adduunyadii markii lagu furay gaadhaye iska ilaaliyey en ku aafoobin wixii nacfiya soo mara ama carab dhaqaala muslimiinta siin jiray aysan aafin abudar baa ka ahaa rag waxaa jira marka futuuxaadkii noolaa oo xaaladdii subanuhu ku ogaa ah, waxba aan iska bedelin xaqooda waa qaataan muslimiintay siiyaan waa faraqaan waa isdhaafiyeen qaraabada masaakiinta mujaahidiinta aytaamta araamisha abudar baa ka ahaa rag waxaa jira nicmadii iyo futuuxaadka ka faa'iidaystay xaggana aan kusii kala tegin oo haween badanna ka guursaday gacanyare iyo khadan badan ka samaystay iyo addoommo saraari badan iyo addoommo ka samaystay laakiin ganacsadayaal waaweyn aan noqonin minhum ibnu umar baa ka mid ah cabdullah rag waxaa jiray baasha si fiican ugu shaqaysta iyagoon wax xadguduba la imanin waajibkana iska ilaaliya xaaraantana iska dhowray laakiin ganacsiyal waaweyn oo malyan dheeraa noqday minhum cabdiraxmaan bn cawf baa ka mid ah afartaa qaybood bay saxaabadu ahaayeen rag ku tegey sida muslim bn cumayr iyo rag abudar oo kala noqday iyo rag noqday cabdulahi bn cumar oo kale iyo rag noqday cabdiraxmaan bn oo kale midka u fiicanna idinkaa sheegi doona وxadثna cثmaan بن شhaybة قال xadثna جرير بن عبدالحميد الضبي xadثna إسحاaq بن إبراهيم الحنظلي أخبرna cafوا عيسى بن يونس xا وxadثna منjاb بن xاrث التميمي أخبرna علي بن مسر القرشي xا وxadثna إسحاaq بن إبراهيم وبن أبي cمر محمد بن يحيى بن أبي cمر العdني صاحب المسند وkتاب الإيمان عن بن عuyaynة جaميiعا جaميicantaasi waa min taxriif nusaakh inay taan aaminsanahay gadaal in la geeye sax ku tahay muslim ma sameeyo dhaqankaas yacni jamiican taasi waa bacda ibnu cuyayna dhiga jamiican meesha uu soo hormariyey bn abi cumara can ibni cuyaynata jamiican can ilacmash ibnu cuyayne iyo jariir iyo ciisa bnu yunis iyo cali bnu misr afartaa wadaad baa jamiican can ilacmash saasaa sax ah wadaadka hore ah jariir bdamiid taxwiil buu kugu sm ku xigay ciisa bnu yunis waxaa ku xigay cali ibnu misr baa ku xigay waxaa ku xigay ibnu cuyayna ku xigay oo maxaa yeelay isxaaq iyo ibn abi cumar can ibni cuyaynata jamiican bay ku fiican tahay yeelin waxaad dhihi jamiican meesha ah u jeedaa labadan wadaada hore base ah maya isxaaq iyo iyo bn abi cumar jamiican can ibni cuyaynata oo kilaahuma bay ka dhigantaha marka labadan wadaadee sheekhyahayge isxaaq ibrahim iyo ibn abi cumar ba si wada jira xadiidka oga qada can ibni cuyayna saas laakiin maadaama uu soo saddex afar mutaabac isdabageliyey oo uu darmigii ka dhigay wixii ka dambeeya ibn cuyayna uu ka dhigay waxa in la yidhaahdo afarta wadaade jariir iyo ciisa bnu yunis iyo cali bnu misr iyo ibnu cuyayne qudhigi jamiica can اlacmash sulaymaan bihada اlisnaad isnaadkaad soo marteen acmash can shaqiiq ibnu salma can khabaab bn arad soo ma ahayn jamiican bihada isnaad sanadka soo marteen bay ku wariyeen naxwo isagoo kale xadana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shaybata wabu kuraybin wاllafظu liyaxya qaala yaxya ahbarana wqaala akharaani xadana abu mucaawiya can hishaam bni curwata can abihi curwat bni zubayr can caaisha qaalad waxay tidhi mutaabacaadkaas ku saabsan xadiidkii khabaab ku saabsanaa markaan ka tagno hadda wuxuu keenaya shaahid buu keenayaa u markhaati kacaaya kafankii howlihiisa kuna saabsan intan maree laga dhigayo ku saabsan aslu kafanna xadiidkii khabaab buu u xujaystay qaala hooyadan waxay tidhi kufina rasuul اllah rasuulka ilah waxaa lagu kafnay fi alaai awaabin saddex maro saddex dhudood maryahan waaweynee dhaadheer baa loo jeedaa biidin cadcad saxuuliyatin magaalaa yaman ku taal laga keenay saxuuliyadu marka waa magaalo magaceed dharka noocaasa laga keeni jiray marada inagu maxamuud aan dhihi jirray cadaydiiy dhuda mid walba dalka laga keenaan loo tirin jiray waagi dambe waa haddii siinka la kordhaba saxuuliyatin la yidhaahdo haddii la godona oo suxuuliya leh waa jamcu saxlin waana cudbiga ama kataanka waxaa la yidhaahda ee suufka la yidhaahdo fii alaai awaabin saddex maraa nabiga lagu kaafnay saddex dhudood saddex gooo dhaadheer biidan calaa xagga midabka saxuuliyatin magaaladaa saxuul laga keenay magaaladii magaceeda weeye oo min kursufin cudbi laga samey min kursufin ay quطnin cudbi ama suuf bahalkan suufkeedaraashaa laga samaystay cadcada la beero soomaalida aragee aad loo beeri jiray kaasaa kursufka la yidhaahdaa soomaali suuf bay dhahaan qaybo ka midana cudbi bay yidhaahdaan laysa fiiha maryaha saddexa nabi lagu kafnay kama tirsanayn kuma jirin qamiisun qamiis shulug bay soomaalidu yidhaahdaan qamiisku waa af af soomaaligu waa shulug soosaal lama dhihi iyo walaa cimaamatu mid madaxa lagu duubto saddexdaas labadaa midna kuma jirin wey laba maradoo dhaadheer baa nabiga lafaa'if ahaan loogu duduubay oo la gaadhsiiyey jidhkiisii ama alxullatu isku joogii xulladu waa shayga kor hoos laga qaato ee isku midabka ah inta badan ama alxullatu fainamaa shubbiha cala annaasi fiiha xullada waa maxa waxay sheegeen saxaabada ka mida ah ama taabiciina nabigu waxaa lagu kafnay isku joog baa marka laba maradoo isku midaba yaa loo xidhay kadib baa dharkaaga korka looga nabiga laga kafo nabiga yidhahdeen tii bay caaisha ka jawaabaysaa kafankii nebi maxamed lagu kafnay ruuxa ugu aqoon badan ee ka sheekayna waa caaisho haslulmeyiti waxaa asal u ahaa xadiiu umma caiya iska ogow nebi wixii lagu kafnay qaabkii loo mariimay markii nabiga la xabaalayeyna caaisha u taqaana ama alxullatu isku joogga la sheegay soo fa inamaa shubbiha cala annaasi fiiha dadka waxbaa ka gadmeeyay tir laga khalday ishtabaha calayhim fiiha amruhaa bay u jeedaa fainama shubbiha cala annaas dadka waxaa laga gadmiyey ama laskaga qasay fiiha ay fii amriha maxay ahayd annaha ushturiyad lahu waa loo soo iibiyeen nabiga waa loo suday xullada waa loo so cabdullahi bin abubakr sidiiq baa soo gaday caaisha walaalkeed nabigana sidigii amarka ayada xagga abtiraanada waa in adeerkii annaha ushturiyad lahu nabiga waa loo soo iibiyey liyukafana faturikat اlxullatu isku joogi baa laga daaya nabigoo laga daayay saddex maroo dhaadheer baan lagu kabna wa kufina fii aaai ahwaabin biidin saxuuliyatin saddex maroo dhaadheer oo dhuda ah oo cadcad oo magaalada saxuul laga keenay ayaa lagu kafnay faahadahaa cabdullah bn bakr baa qaaday xulladii biladii abubakr sidiiq baa qaaday cabdullah bn bakr sidiiq faqaala wuxuu idhi la axbisannaha waan kaydanayaa laaxbisana waan xanibi labadan marood oo ma isticmaalayo xataa eh, ukafina fiiha nafsi ilaa anugu isku kafnuun anaa isku kafni nabiga haddii lagu kafni waayo nabigaan u soo gaday anaa dhiganayo isku kafni doona uma qaala waagii dambe wuxuu idhi fiqi baa ku soo kordhay waa dareen muhiim jiddan ah radiyaha allaahu biladan buu hadu ilahay ka ralli noqon lahaa linabi nabigiisa uga ralli noqon lahaa kafanahu fiiha wuxuu ihi biladaani haddii ilaahay nebigiisa raalli oga noqona nabigaa lagu kafni lahaa mar hadday nabigii seegtay ana baraka iima laha buuri waanaan isdhaafiyo fabaacaha biladii buu iibiyey isku joogii watasadaqa waa sadaqaystay biamaniha lacagteedi lacagteedus maxaa yeelay hawsha ugu talagalay way qaban weyday asagaa marka iskale lacagteeda buu sadaqaystay wuu isdhaafiyey xadaثnي clي بن xujر الsacdي أhbarna clي بن msr xadaثna هiشام بن curwaة can abihi can caiشha radي الlah tacalى canha qaalat udrija rasuul الlah rasuulka ilah waxaa la geliyey yani waxaa la fangay waxaa lagu dubaa loo jeeda udrija waxa weyne holofka saa lagu dhex gasho iyo idraajka la ydhahdo hadda udrija rasuul الlah rasuulka ilahi waxaa la geshay oo lagu duduubay fii xullatin isku joog yamaniyatin yaman laga keenay kaanat licabdilahi abibakr sidiiq u ahaydoo asagaa soo iibiya hadday uma nuzicat canhu nabiga waa laga siibay marka dambe intii laga siibay yaa dharkan kale loo xidhay wa kufina waxaa lagu kafnoo nabiga lagu xabaalay fii alaaati ahwaabin suxuulin yamaniyatin suxuulin marka iyadaa sinki waa la goday sooma jeedaan horaanna waxaan soo marnay iyadoo sinku kar fii aaai awaamin saddex marnaba lagu kafnayoo suxuulin cudbi ah markaa haddaad siinka gudbi cudbi ka dhigi suuf baad ka dhigi yamaaniyat ilaa way sheegan tahay magaaladii baa sheegane markay magaaladu sheeganayn siinka waad kordhabaysa hadday sheegan tahay dalku sheegan yahayna siinka waad godi oo markaa waa wixii laga sameeyey marada oo cudbiga ama suufka loo badan ikhtilaaf cagsina waa jira wadaaddo labaduba siinka waa la kordhabi karaa labada waa la godi karaa odhanay laysa fiiha maryaha saddexda kuma jiro ka mid ma ahayn cimaamatun cimaamadaha lagu duubto walaa qamiisun iyo qamiis yacni caaisha waxay ka hadlaysaa uun nabiga wixii lagu kabni lagu xabaalay kama hadlayso ma bannaan tahay meydka ah, labka ah in cimaad loo duubo shurgii qamiis loo geliyo kadibna saddex dhudood lagu kafno ma bannaan taa waa masalo kale inay bannaan tahay inaan loo badan yaho lahayn bal wadaadaha sunn ka dhigaba ad hooyadan waay ka hadlaysa waaa wii nabiga lagu kafnay lagu xabaalay farafaca cabdulaahi cabdulaahi baa qaaday alxullata isku jooggiibu meesha ka saaray faqaala wuxuu yidhi ukafanu fii amwaal lagu kafni doonaa buu yidhi uma qaala intaa kadib wuxuu yidhi u xusuustay lam yukafan fiiha rasuulula rasuulka laguma kafni oo laguma duugin wa ukafanu fiiha maanaa lagu kafnayaaba nabi allabaa lagu duugi waayo o ilaahay u ogolaan waaye maanaa la ogolaan fatasadaqa biha ay biamaniha haddaad soo marayseen maryihii buu bixiye ma ahee intuu gaday buu lacagtii kale lacagteedii bixiyey oo sadaqaystay wariwaayaatu yufasiru bacduha bacdan وxadثna abu bkr بن abi shaybةa qaal xadana xafs بن khiyaث النakhci وبن cuyayنة سufyaan وبن idriis cabdالlah بن idriis الأwdi وcabdة ibnu sulaymaan alkilaabi waa wakiic wadaaduu isdabadhigay meeqa sheekh buu sheekhu sheekhu marka xafse iyo ibnu cuyeyne iyo ibnu idriis iyo cabda iyo wakiic shanwi xadaanaahu yax bnu yaxya ahbarna cabdاlcaziiz ibnu muxamed kulluhum dhammaantood wadaadahaas can hishaam ibni curwata bihada اlisnaadi sanadkaashishaam bni curwata can abi curwata bni zubayr can caaisha hadda soo marayseen iyo kuwa walaysa fii xadiiihim wadaadahan dambe xadiidkooda kuma jiro qisatu cabdilaahi bni abi bakr asidiiq kuma jirto ee ahayd wuu qaaday wuu siibay kadibna wuxuu waa isku kafnahayaa kadibna wuxuu nabi alla loomaba ogolan mana lee ogolanaya wuu iibiyey kadibna waa sadaqaystay kuma jirto qisadaas waxaadanii ibn abi cumar xadana cabdilcasiiz cabdilcaziiz bn maxamed darawardi weeya hadda can yaziid ibni cabdillahi bn alhaad can muxamed ibrahim ibn ibraahim bn xaarif can abi bdimn awf abi slm abdirxman bn cawf anahu qaala wuxuu ihi sa'altu caaisha caaishaan weydiiyey zawja nabiy nabiga xaaskiisa ahayd baan weydiiye oo faqultu lah waxaan kuhi fi su'aalii fii kam kufina rasuul اllah fii kam hawbin wey imise maraa nabi maxamed lagu kafnay faqaala waxay tidhi fii alaaثi ahwaabin saxuuliyatin saddex dhudood oo laga keenay magaalada yamaneed ee saxuul la yidhaahda ayaa nabiga lagu kafnay qadiyada marka waxaa weeye in saddex marood laga dhigo waa inay sunno tahay muran ma laha waxaa laysku hayo waa in laga badiyo uun waxaa kaloon muran lahayn maryuhu inay cadcadaadaan oysan madoobayn guduudnayn cagaarayn iyadoo aydna waa sunno oo maryaha cadcad yaa ka fadli badan kuwa kale saa muslimiintu dadka waxay ku kafnaanaan maracad uun markii la waayo hadda way bannaantahay wixii kale laakiin sunnadu iyo khayrku waa sida maryaha cadcad xidha dharkiina midka u khayr badan weeye kuna kafna kuwiina dhinta nabiga hi alah salat ka sugan tahay marka in kafanku saddex laga dhigo maradoo dhaadheer in marada ay cadaato intaaba waa shay sunno aad iyo aad u qiimo badan kafanku inuu waajib yahayna waa masale aan muran lahayn wey min xayu daliil waxyaabaa marka dharkii aan ruuxa xayiga ah loo ogolayn xariirta iyo waxyaabihii lamidkaa ah looma ogolo ruuxa muslimka ah ogolo hadduu dhintay iyo ruuxa muslimka ee ah ragga ah xariir looma ogolayn dumarku dhar xariira ma lagu kafni karaa mise maya unbaa khilaaf ku jira wadaadda waxay dhehen horaa markay noolayn gabadha xariirta waa loo ogolaaya haday dhimatana waa la mid waxay dheheen maya ruuxu hadduu dhinto rag iyo dumarba xariir looma ogolay soo xadiidka marka sunanka ku marteenee odhanaya ibni cabaas nebi maxamed waxaa lagu kafnay saddex dhudoodoo dhaadheer iyo khamiis iyo cumaamad nawowi wuxuu hi waa daciifan bitifaq muxadiiin wadaadka ku jira yaziid ibn abi ziyaadna wuxuu hi waa mujmacun calaa masalada marka musalla ma aha waa nin daciifa sida loo badan yahay laakiin wadaaddaa tawhiiqiya difaaca ka jawaabay waxyaabaha lagu qabsadoo dhanba ka jawaabay waxaynu marka ku tacliiqayn nawowi raxmat ullahi tacaala calayhi waxaa weeye ma aha ninkunu daciifiya kuma haysano adiyadda marka waxaa kaloo ku jira in la kaydsan karo kafanka ku jira maxaa salafku maysan qoonsanin in saxaabigaasi uu diyaarsada kafan uu hadhow isku kafno laakiin asagaa cilo kale u soo baxdo cilada ooga tagay maryaha marka saddexdee dhudood inay cadcad yihiin ruuxana asturi karaan mid walbana meydka ay ku soo labalaamayso wada qarinaysa jirkiisa ayaa la rabaa marya naafate oo jirka qayb aan gaarayna ma mid walba waa in meydka ay dabo lafaaif baa la yidhaahdaa saasaa sunno ah wax kala la waayo hal maroo asturta jirhkiisaa waajib ah waxaana muuqanaysa oo xadiidkaad ka fahmaysan kan khabaab iyo kan caaishaba meydku markuu dhinto jirkiisoo dhan baa cawro noqonaya waxaan wejigiisa ka ahay saa darteed buu nabigu yidhi musab bni cumayr wax kale haddii la waayo caws iyo idkhir ha lagu qariyo jidhkiisa meesha marka hore aysan waajib ahayn qofka muslimkaa inuu qariyo ragga waxaan ka ahayn cawradiisa hadda laakiin meydku in la asturo waa waajib waana xukum soo kordhaya bacda mowtii waxaan inta in la banneeya ay sunnada too wejiga aan ka ahay iyo dhabanka loo dhigayo ciidda loo dhigayo qabriga loo dhigayo wallahu subxana wa tacala aclam